بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد المفعول المطلق waxaynu ka bilaabaynaa bogga laba boqol iyo saddex iyo konton iyo mafcuululmutlaqa almafcuul waxa weeye shay la sameeyey almutlaqna waa la idlaaqay oo waxaa laga idlaaqay waa in xaraf jaar lagu qaydo sida mafcuulun bihiga ba'da loogu qaydo ama mafcuulu min ajlihiga minta loogu qaydo haddii mafcuulu macahu lagu magacaabana laamka loogu qaydo mafcuulu lahu haddii lagu magacaabana laamka loogu qaydo labadaa mafcuulun bihi labadaa mafcuul xaraf baa lagu qaydaa mafcuulun bihiga ba' baa lagu qayday mafcuulu min ajlihi iyo mafcuulu lahuna labadaba marna min baa lagu qaydaa marna laan baa lagu qaydaa waana isku mid saddex mafcuul laba mafcuul oo kaloo lagu qaydo ayaa jira cafwan mafcuulu gana fi baa lagu qayday saddex mafcuul baa xaraf lagu qaydaa waa mafcuulun bihiga iyo mafcuulu min ajlihiga iyo mafcuulu fiihiga mafcuulu macahuga ana daraf baa lagu qayday mafcuulu macahu marka markaynu nidhaa daraf baa lagu qayday waa mafaaciisha ka shanaad ka afraad mafcuululmutlaqa oo keenan ah eh, waa la idlaaqay oo wax lagu qayday haba yaraadee ma jiro mafcuululmutlaq waxa mutlaq loogu bixiyey isaga mafcuul unbaa loo yaqaanaa xaraf jaarna laguma qaydo darafna laguma qaydo waa mutlaq markaa cashirkeenani ama mafcuulkani almafcuululmutlaqu waa mafcuululmutlaqi kutubta qaarkood baabulmasder bay yidhaahdeen oo masder bay u yaqaaniin haddaba culima masderka haddii baabulmasder aynu nidhaa iyo haddaan mafcuululmuطlaq nidhaa waxa wanaagsan mafcuululmuطlaqan inoo qoran masderku marfuuc wuu noqdaa sida alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin majruurna wuu noqdaa sida tacajabtu min darbika caliyan mansuubna wuu noqdaa sida darabtu darban haddaba masderka ka mansuubka ah oo qura ayaa la odhanayaa mafcuululmuطlaq hadduu masderku marfuuc yahay ama uu majruur yahay labadaa jeer ma aha mafcuululmutlaq marfuuca iyo majruurka markuu yahay masderka sidiisaba saddexda icraabood buu inoo qaadanaya ardayda qaar baa mooday inuu masderku mansuubuu noqdo mansuubun ma noqdo marfuuc buu noqon karaa oo majruur buu noqon karaa oo mansuub buu noqon karaa qaybta mansuubka oo qura ayaa la odhanayaa waa mafcuululmutlaq waxay culimmadu ku soo daraan nawaa'ib wax la yidhaa ama naa'ib wax la yidhaa oo mafcuululmuطlaqa hadduuna masder ahayn naa'ib ka noqdo ayaa isna jira kolka waa wixii masder mansuuba ah iyo wixii naa'ib ah labadaasaa mafcuululmuطlaq laga dhigaya walmafcuulu mafcuulkii weeyi almuطlaqu muطlaqa ahaayee la iطlaaqay ee qeydka laga iطlaaqay wahwalmasderu waa masderka alfadlatu fadlada ee dheeraadka ah almusallatu calayhi ee lagu diro caamilun caamil baa lagu diraa oo min lafdihi lafdigiisa ah caamil ay isku lafdi yihiin baa lagu dirayaa mafcuululmudlaqa shardi waxaa inuu yahay masder waa kow hadduu masder noqon waayo nawaa'ibtana uu soo geli waayo ama naa'ibna uu noqon waayo masder iyo naa'ibtoona hadduuna ahayn suurtagal maaha inuu mafcuulmudlaq noqdaa alfadlatu waa fadlo fadlada waxaa loo yaqaanaa waxa hadalku uu ka maarmi karo maa laysa ruknan fi lkalaam baa fadlo la yidhaahdaa alfadla waa dheeraad markaa almusallatu calayhi waxaa lagu sallidayaa oo lagu dirayaa caamilun caamil min lafdihi ay isku lafdi yihiin waa masder mafcuululmutlaqa qeybtii lafdiga la odhan jiray ka darabtuhu waan garaacay darban garaacid oo kale ereygaa darbanihi waana masder waana fadlo waana musallad calayhi caamilun min lafdihi oo daraba ayaa caamil ka dhigatay oo caamil u ah oo ku camal falaysa ka darabtuhu waan garaacay darban garaac baan garaacay ama garaacid baan garaacay ow amase min macnaahu mid macnihiisa sita ayaa caamil u noqonayo macnaha un ay ka midoobeen oo xuruufta iyo lafdiga ay iska khilaafeen ka qacatu waan fadhiistay juluusan fadhiisi oo kaleba weeyi ereygaa juluusanhi waa mafcuululmutlaq caamilkiisana xagga macnaha ayay ka midoobeen oo waa qacadda laakiin xagga xuruufta way ku kala duwan yihiin oo juluus iyo qacadda bay kala yihiin waqad yanuubu waxa wakiil noqonaya canhu mafcuululmutlaqa waxa ka wakiil noqonaya hayruhu isaga kayrkii waqad yanuubu waxa wakiil noqonaya canhu mafcuululmutlaqa waxaa ka wakiil noqonaya ama masderka hayruhu kayrkii sida aalada shay kastoo wax lagu qabto wakiil baad ka dhigi markaad qof garaacdo usha aad ku garaacday baad wakiil ka dhigi ood nasbini haddaad wax qorto qalinkii aad ku qortay ayaad wakiil ka dhigi haddaad wax kala goyso shaygii aad mididii aad u isticmaashay baad wakiil ka dhigi haddaba shay kastoo aallo ah isna loo yaqaanaa ka darabtuhu waan garaacay sawdan xawd ama shaabuug baan la dhacay darabtuhu sawdan sawdan sawdanihi waa shaabuugi waa aaladii wax lala dhacayay kolkaa waa naa'ib fajliduuhum jeed labuu ilaahay yidhi hamaaniina jaldatan siddeetan jeedal ereygaa ereygaa hamaaniina ihi waa mafcuululmutlaq hadda waa tiro isagoo tiraa ayuu mafcuululmutlaq noqonayaa fajliduuhum jaldiya hamaaniina jalda falaa tamiiluuha leexanina kulalmayli leexasho kulligeed ereygaa kulli ihi isagoon ahayn masder ayuu naa'ibkii noqonayaa haddana mafcuululmutlaqa iska qaadani magicii waayo masder baa loo idaafeeyey walow taqawala hadduu yidhaa calaynaa annaga dushayada bacdal aqaawiili qowlalka iyo hadallada qaarkood ereyga bacda ihi waa masder mafcuululmutlaq ah waxaana loo idaafeeyey ereyga alaf bacda waxa weye waa mafcuululmutlaq waana naa'ib waxay naa'ib u noqotay iyadoon masder ahayn waxaa loo idaafeeyey masder alaqaawiil ah walaysa minhu ka mid ma aha mafcuululmutlaqa ka mid ma aha ama naa'ibka wa kulaa cuna minhaa xaggeega raqadan si waasaca ama isagoo waasaca cuniddu ay tahay raqadan isagoo cuniddu ay waasac tahay ereygaa raqadan ma aha mafcuululmutlaq oo naa'ib ma aha waayo sifaynu ka dhigi doonaa ama icraabo kale aynoogu ah bannaanaan halkaa ayuu sheekhu kaga baxay mafcuululmutlaqii wuxuu inoo tilmaamay shuruudo lagama maarmaana uu leeyahay koo waa inuu masder yahay laba waa inuu fadlo yahay saddex waa in almusallad calayhi caamilun min lafdihi ow min macnaahu uu yahay tusaalayaashiina wuu bixiyey naaib baa jira masderka naa'ibkaa uu mafcuululmutlaq iska noqon ragga qaarkoodna ay yidhaahdeen mafcuululmutlaqa ayuu caadi ugu jiraa may niyaabu ku soo galay ragna ay leeyihiin wuxuu sheekhu ka tusaaleeyey afar qaybood waxa weeye darabtuhu sawdan oo aaladiibuu ka soo qaatay fajliduuhum tamaaniina jaldatanna cadadkiibuu ka soo qaatay falaa tamiiluu kulalmaylina shayga kulli haddii loo idaafeeyo masder buu ka soo qaatay walow taqawala calaynaa bacda alaqaawiilina kelmadda bacdi ah haddii master loo idaafeeyuu ka soo qaatay afartaasi waa naanaa'ib weeyi oo naa'ib bay noqonayaan kelmad ardayda qaarkood ay naa'ib moodayaan buu tilmaamay inayna naa'ib ahayn wuxuu yidhi wakulan wakulaa minhaa raqadan kulaada raqadantaasi caamilkeeguna kulaada yahay ha moodina inay iyadu naa'ib tahay bal sharaxa aan eegno lamaa anhaytu markaan gebagabeeyey alqowla ka hadalkii fi lmafcuuli bihi laga hadlayay mafcuulun bihiga iyo wamaa ka yatacallaqu bihi ku tacalluqaya oo min axkaami lmunaada munaadaha axkaamtiisiiya ila in munaadahu mafcuulun bihigu ka tirsanaaye sharactu waxaan gudagalay fil kalaami ka hadalka cala haanii ka haaniga ah aan ka hadlo ka labaad oo min almafaaciili mafaaciisha ah wa huwa isagu almafcuulu lmutlaq waa mafcuulka mafcuululmulaqa loo yaqaan wa huwa cibaaratun waxaa laga cibaaraya kelmaddaa cibaaratuna in badan baad shuraaxda ku arki doontiin waxa weeye min tacbiiri ilmasder wa iraadati ismi lmafcuul wa huwa mucabarun bihi waxaa laga cibaareeyaa can masderi mucabarun bay ka dhigan tahay haddaad cibaara aragto wa huwa mucabarun bihi waxaa laga cibaareeyaa can masderin masder baa laga cibaareeyaa masderka oo fadlatin dheeraad ah masderka oo tasallada uu ku dirmay calayhi doshiisa caamilun caamil uu ku dirmay caamilka oo min lafdihi ay isku lafdi yihiin ow min macnaahu ama macnihiisaba sitaa falawalu ka hore ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisaoo kale weeye wa kallama allaahu alle ayaa la hadlay wa kallama allaahu alle ayaa la hadhadlay muusaa nebi muuse takliiman la hadhadal yaa haddaba mafcuululmulaqii ah ama masderkii ah waa takliiman caamilkiisuna waa kallama waa isku macno waana isku xuruuf lafdi baa la odhan jiray wathaani ka labaad ee macnaha un ay ka midoobayaanay xuruufta ku kala baydhayaan waa naxwu qowlika qowlkaaga oo kale qacatu waan fadhiistay juluusan fadhiisi baan fadhiistay qacatu juluusan ereygaa juluusanihi waa mafcuululmutlaq qacatu waan fadhiistay juluusan fadhiisi juluusantaasi waa mafcuululmutlaq juluusan baa mafcuululmulaqa waxaa caamil u ah ereyga qacatu ah waana noocii la odhan jiray macnawi oo caamilka oo qacado ah iyo masderka oo juluus ah macnahay ka midaysan yihiin oo qacaddana wuu fadhiistay weeyi juluusna waa fadhiisi weeyi laakiin xuruuftay ku kala duwan yihiin wa ta'allaytu waan dhaartay oo kaleba weeye xilfatan dhaar dhaar ayaan dhaartay waa macnawigii ta'allaa waa ficilkii waa dhaartii xilfatanna waa dhaar haddaba macnaha way ka midaysan yihiin laakiin xurufta way ku kala gedisan yihiin qaalo shaaciru gabayaagii wuxuu yidhi shaacirkii ta'alla bnu awsin xilfatan liyaruddanii ilaa niswatin kaannahunna mafaa'idu ama maqaayidu تألى بن أوس حيل فتن لي يردني إلى النيس وتنك أنهن مفائد هذا هدان ليردني لام كسرنه سيدنا إنه نقول تعليل بين نقول وانا لا فتحين كان كيف هذا فتحيي تألى وحد دارتي ابن أوس إن أوس أيا دارتي حلفة دار أيو كدارتي liyarudanii inuu iceliyo ayuuna u dhaartay ilaa niswatin dumar inuu ii celinayo dumarka oo ka'annahunna la moodo mafaa'idu mafaa'id la moodo mafaa'idda waxaa lagu macneeyaa ama se ay tahay qofka eh, roodhida dubaya bahasha ama qori ha ahaato ama wax kale ha ahaatee bahasha roodhida lagu dubo ee lagu celceliyo taa qorigaa ama looxaa ayaa mafaa'id la yidhaahdaa ninkani wuxuu leeyahay inuu aws ayaa dhaartay wuxuuna ku dhaartay inuu dibiigu iigu celinayo dumar aad mooddo qorigii roodhida lagu dugayey oo kale waa dumar wada dhuxul aad mooddo oo gaboobay oo maxaanku idhaa dhuudhuuban oo midab ahaan madow ayuu yidhi waan kugu celinayaa bal ninkaa eege buu yidhi wuxuu ku dhaaranayo waxaa kaloo la akhrin karaa kaannahunna maqaa'idu baa la akhrin karaayo haddii maqaa'idu aan qaaf akhrinno oo maqaa'id aynu nidhaahno waa dumar la wada seeteeyey ama la wada xidhxidhay oo la wada dabray ayay noqonayaan ama la wada silsiladeeyey miyay waala yihiin oo waa la seeteeyey baynu nidhaahnaa ama waa la silsiladeeyey baynu nidhaahnaa maxaynu ku macnaynaa markaa waa dumar wada xidhxidhan ayuu ninkaasii leeyahay waan kuu geynayaa buu yidhi ta'allaa waxaa dhaartay ibnu owsin ina ows ayaa dhaartay xilfatan dhaar ayuu ku dhaartay liyarudani inuu ii celinayo ilaa niswatin dumar inuu ii celin ka'annahunna la moodo dumarkaa mafaa'idu qorigii lagu dubi jiray roodhida maxalu shaahidka aynu beytka u soo qaadannay waa ta'allaa oo caamil ah oo dhaarasho ah iyo xilfatan oo masderkii ah oo dhaarasho ah kolkaa macnahay ka midoobeen laakiin xuruufta way ku kala gedisan yihiin oo xuruufta way ku kala duwan yihiin wadaalika kaasi lianna alaaliyata aliyadu hiya alxalifu waa dhaarta walqucuudu qucuudkuna huwa ljuluusu waa fadhiisiga waxtarasdu waxaan iskaga ilaaliyey bidikri lfadlati fadlada markaan sheegay can naxwi qowlika qowlkaagoo kale aan iska ilaaliyey an idhi kalaamuka hadalkaagu kalaamun waa kalaam xasanun wanaagsan ereygaa kalaam ah ee dambe fadlo maaha oo dee waa marfuuc waaba khabarba wa qowlilcarabi carab qowlkeegaan iska ilaaliyey jadda waxaa dadaalay jidduhu dadaalkiisii ay yidhaahdeen jiddigaa dambe waa masder haddana waaba faacilba fa kalaamun ahaani kalaamka dambe iyo wa jidduhu ereyga jiddi ihiba masderaani waa laba masder oo sullita calayhimaa lagu sallidoo lagu diray caamilun caamil lagu diray waa laba masder buu sheekhu yidhi haddaba ereyga kalaamihi isaga ismulmasder baaba wanaagsan inuu sheekhu yidhaah laakiin masderka iyo ismulmasderku waa isku xeer uun sullita alayhi calayhimaa waxaa lagu diray caamilun caamil min lafdihima ay isku lafdi yihiin kalaamuka kalaamun kalaamunta dambe yaa rafcinaya kalaamukada hore oo dee mubtadaah ilan kalaamka dambe waa khabar khabarkana mubtadaha rafciya jadda jidduka marka la yidhah ama jadda jidduhu ereygaa jidduhu waa faacile yaa rafcinaya ficilka jadda'a ah, waana isku xuruuf waana isku macno waxaa lagu diray buu ku leeyahay caamilun min lafdihima wahwa alficlu waa ficilka fi lmithaali thaani tusaalaha dambe ee jadda jidhu ah walmubtada'u waa mubtadaha fi lmithaali alawal tusaalaha koobaad binaa'an waxaynu ku binaynaynaa calaa qowli sibaweyhi sibaweyhi qowlkiisii odhanayey ina almubtada'a mubtaduhu caamilun wuxuu ku camal falaa filkhabari khabarka dhexdiisa walaysaa ma aha haddana labada tusaalaba min baabi lmafcuuli lmuطlaq mafcuululmuطlaqa baabkiisa fii shayin waxba kama aha maxaa sababay fadlayna ahayn waqa tunsabu waa la nasbin karaa ashyaau sheeyo ayaa la nasbin cala almafcuuli lmuطlaq mafcuululmuطlaqnimo ayaa lagu nasbin walam takun iyadoon ahayn masderan masder iyadoon ahayn wadaalika kaasi calaa sabiili niyaaba waa wakiil noqosho dariiqeed can ilmasderi masderka wakiil laga noqonayo naxwu kullin waa lafdiga kulli ah iyo wa bacdin lafdiga bacdi ah mudaafayni oo loo idaafeeyey ilalmasderi masder loo idaafeeyey ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisaoo kaleba weeyi ilaahay baa isagoo inala hadlayo ina yidhi falaa tamiiluuha leexanina kullal mayli leexasho kulligeed walow taqawala hadduu odhan lahaa calaynaa annaga dushayada bacd alaqaawiili qowlalka qaarkood iyo hadallada qaarkood walcadadi tirada ayaa ka tirsan naxu fajliduuhum jeedala hamaaniina siddeetan jaldatan jeedal fa hamaaniina mafcuulun muطlaq weeyi wa jaldatanna tamyiizun weeyi wa asmaa'ulaalaati iyo asmaada asmaa'ulaalada loo yaqaan waa qalabka wax lagu qabto sida darabtu waan garaacay darabtuhu waan garaacay sawdan shaabuug baan la dhacay ow casan ama ul baan la dhacay ow miqracatan ama budh baan la dhacay walayse ka mid maaha mimaa ka yanuubu ka wakiil noqonaya canilmasderi masderka sifatuhu tilmaantiisu masderka haddii la xadfo oo tilmaantiisa lasoo reebo ka mid maaha baabkii niyaabada waaba aayaddan oo kale naxwu wakulaa cuna minhaa jannada xaggeega ka cuna rakadan aklan rakadan cunid waasaca khilaafan waxaynu khilaafaynaa lilmucribiina ragga wax icraabo qaarkood zacamuu waxay sheegteen anna alasla asalku inuu ahaa aklan raqdan inuu ahaa aklan raqadan inuu ahaa wa annahu xadafa almawsuufa mawsuufka ayuu xadfay wa naabad waxaa wakiil noqotay sifatuhu sifadiisii ayaa manaabahu ka wakiil noqotay fantasaba wuu nasbismay intisaabahu siduu mafcuulku u nasbismayey wa madhabu sibaweyhi waxa weeye sifo ayay ka dhigeen qoladaasi sibaweyhina xaaluu ka dhigaya wa madhabu sibaweyhi waxa weeye anna daalika kaa raqadanihi innamaa huwa xaalun waxaa laga xaalaynayaa min masdari lficli ficilka masderkiisa almafhuumi laga fahmayo minhu xaggiisa wa taqdiiru taqdiirtuna waxa weeye fakul cun xaalata kowni alakli cuniddu kiyay tahay fakulaa ma yidhi fakulaa cuna eg aniga fakul buu ii qoray fakulaa cuna xaalata kowni اlakli cuniddu tiiyay tahay ragadan mid waasaca oo ballaadhan wayadullu waxa ku tusaya calaa daalika arrinkaa annahum yaquuluun waxay yidhaahdeen nimanka carbeed siira calayhi dawiilan bay yidhaahdeen siira calayhi dawiil ereygaa dawiilana haddii masderka uu naa'ib ka yahay maxaa kolkaa lagalaga yeeli lahaa maxaa loo godi waaye oo kale ama wax kale loo akrin waaye siira waa la socday calayhi dushiisa dawiilan in badan fayuqiimuuna waxay joojinayaan aljaara walmajruur jaar iyo majruurka calayhiga ah maqaamalfaacili halkii faacilka walaa yaquuluuna ma odhanayaan dawiilun oo ma godayaan hadduu masder wakiil ka yahay dee masderka waa la rafcin jiray oo naa'ibu faacil baa laga dhigi jiray sifadiisana waa la rafcin lahaa markaa dawiilun baa la odhan lahaa birafci fadalla wuxuu tusiyey calaa annahu isagu xaalun xaalo inuu yahay laa masderun masderse inuuna ahayn wa ilaa haddii kale lajaazad waxaa bannaanaan lahayd iqaamatuhu in la joojiyo maqaamalfaacili faacilka meeshiisa lianna almasdera masderkii yaquumu wuu istaagayaa maqaamalfaacili faacilka meeshiisa biitifaaqin si iswaafaq uu ku sugan yahay halkaa waxaynu kaga soo baxnay culimo mafcuulkii la odhanayey mafcuululmutlaq ayaynu bartaa kaga soo baxnay halkanna sheekhu wuxuu doonayaa inuu inoogu xijisiiyo mafcuululahuga oo ragga qaar mafcuululahu ay u yaqaaniin ragga qaarna mafcuulu min ajlihi ay u yaqaaniin ragga qaarna mafcuulu liajlihi ay u yaqaaniin mafcuululahuga in badan baynu soo sharaxnaye wax adag maaha waxa weeye sow hadda ma fadhi sow ma wada fadhidiin sababtaad u fadhidiin unbaa mafcuululahu ah sow dhar ma xidhnid sababtaad dharka u xidhan tahay baa mafcuululahu ah soo anuu ma hadlayo sababta anu hadlaya mafcuulu lahu ah waxaa laga dhigayaa un masder ficil laga dhigi maayo an lagu nasbiyey masder caadiya baa laga dhigayaa masderkaasaa markaa sidaa loo xarakayn doonaa almafcuulu lahu waa mafcuulu lahugii waalmafcuulu lahu waa mafcuulu lahugii wa huwa isagu almasderu waa masder masder weeye mafcuulu lahugu oo muxuu kaga duwan yahay mafcuululmuطlaqii hadda masderka ahaa shardi waxa weeye masderka mafcuululahuga ah caamilkiisa inay kala macno yihiin waa kala macno kii hadda aan ka soo baxnayna shardi wuxuu ahaa caamilka inay isku macno yihiin ama markaa isku xuruuf ha noqdaan oo lafdigii ha noqdaan dalabtu darban oo kale ama macnahoo qura un ha wadaagaan sidii jalastu qucuudan oo kale walmafcuulu lahu waa mafcuulu lahugii wa huwa mafcuulu lahugu almasderu waa masder mafcuululahgu waa masder baynu nidhi almasderu masder weeyi mafcuululahgu waxaa inaga baxay waxaan masder ahayn almucallilu wuxuu cilaynayaa lixadain xadad iyo dhacdo ayuu cilaynayaa wuxuu mucallil u yuhu cillo u yahay xadad iyo ficil dhacay ayuu sabab u yahay dhar baad xidhan tahaye dharkan aad xidhan tahay waa ficile waa in la cileeyo waxaa cillada u abaa mafcuululahu la odhanayaa shaarakahu wuxuu la wadaagaa caamilkiisa waqtan waqtiga ayuu la wadaagaa wa faacilan faacilkana wuu la wadaagaa waxa weeye caamilkiisa xagga waktiga uu la wadaagaayo waa isku wakti isaga iyo caamilku inay isku wakti noqdaan baa loo baahan yahay faacilkana wuu la wadaagaayo waa isku faacil faacil qura ayaa isna samaynaya kan kalena samaynaya walmafcuulu lahu mafcuulu lahugii wahuwa isagu almasdaru waa masdar almucallilu wuxuu cileeyaa lixadain dhacdo shaarakahu wuuna la wadaagay waqtan waqtiga ayuu la wadaagay wa faacilan faacilkana wuu la wadaagay sida qumtu waan istaagay ijlaalan weynayn laka adiga aan ku weynaynayo yaa mafcuulu min ajlihi ah ijlaalan waayo waa masder ijlaalan waxaynu ku garanaynaa ardayda kolley dee rag baa sarfiga dhigtaye ficilka afcala ah saakaan dhiganaynay maxaa afcalo lagu keenayay baan isku ogeyn ifcaal afcala ifcaal ajalla haddaba waa afcala maxaad ku keeni ajalla ijlaal acadda maxaad ku keeni acadda icdaad baad ku keeni icdaad aslama islaam akhlasa ikhlaas qumtu waan istaagay ijlaalan weynayn laka adiga aan ku weynaynayo haddaba ijlaalan waa masder waana mucalliloo wuxuu cillo u yahay ereyga ijlaalihi taagnidaada sababta aad isku taagtay waa maxay waa weynaynta darteed waxaana isku faacil yihiin qumtu ka istaagaya iyo ka weynaynta samaynaya muna qof qura wada ahayn waa inay qof qura uu isla noqdo haddana waxay isku mid ka noqdeen xagga zamanka xilliga aad istaagayso iyo xilliga aad qof weynaynaysaana waa isku wakti qura un qumtu waan istaagay ijlaalan baan isku taagay weynayn laka adiga aan ku weynaynayo fain fain faqada hadduu waayo almucallilu mucallilka kan wax cilaynayaa shardan shardi hadduu waayo masdernimadiibuu waayey ama mucallilnimadiibuu waayey ama mushaarakadii ficilkuu waayey ama mushaarakadii zamankuu waayey ama mushaarakadii faacilkuu waayey eeg hadda waa la jeriyo xaraf jaar baa lagu jeri xaraf jaaroo tacliil faa'iideeya ama laam ama min ama fii ama ba afartaa xarafkaa doonto ayaad ku jeri fa in faqada hadduu waayo almucallilu kan mucallilka ee wax cilaynayaa shardan shardi hadduu waayo jura waa la jeri bixarfi tacliili xarfu tacliil baa lagu jeri naxu khalaqa wuu abuuray lakum dartiin buu u abuuray suuratu ruum khalaqa lakum buu ilaahay leeyay dartiin buu u abuuray haddaba ereygaa lakum ihi waxay cillo u tahay mucallil u tahay abuurka abuurka inaga darteen baa loo abuuray waxyaabo badan oo ka mid a wahuwa aladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiican buu ilahay suurat lbaqara ku leeyahay waxaa dhulka dushiisa yaal oo dhan dartiin baa loo abuuray waxaan doonaynaa haddaba lakum taasi maadaamay khalaqadan ay cillo u tahay maxaa mafcuululmutlaq mansuuba looga dhigi waaye shardiga masdernimada abay weyday lakumtu waa damiir masder ma aha haddaba waa in la jaraayo dee laam lagu jaraa xarfu tacliil lagu jaraa lakum baa lagu jaray wa inii latacruunii lidikraakihi zatuun kaman tafadal cusfuuru ballalahu lqadru gabayaaga yidhi oo kaleba weeyi wa inii aniga latacruunii waxa igu soo degaysa lidikraaki inanay markaanku xasuusto hizatun gariir baa igu soo degaya waa nin gabaya oo imruulqays la odhan jiray wuxuu idhi inan buu la hadlayaa ayuu ku soo halqabsadayoo inanay haddaan ku xasuustaba waan gariiraa buu ihi gariir baa igu soo degaa haddaba waxaa la doonayaa aaway ereyga iminka gariirka yaa sabab u ah gariirka uu gariirayo shimbir yaroo qoyay baad i mooddaa buu yidhi shimbir qoyay ayaadii i mooddaa siduu biyaha iskaga shuxu u gariiraan anuu gariiraa buu yidhi haddaba gariirka ayaa sabab u ah gariirka waxaa sabab u ah xusuusta mar alle markuu xasuusto xasuustaasi markay meesha timaado ayuu gariir samaynayaa dikrigaasi waa mafcuulu min ajlihiga kaan odhan lahayn ee sababta ahaa weeye kow masder wuu yahay oo dikrigu waa masder dikraa waa inagii ku soo dhiganaynayba dee ficla dikraa eeg lidikraaki baad odhan laakiin odhan maysa lidikrayki lidikrayki ha odhanin hadda waa dikra waa ficla waxaan uga soconnaa markaa maadaama ereygu uu dikraa masder noqday cilona uu yahay uu mucallilna yahay faacilkiibuu caamilkiisa ku garab maray oo tacruunii waa soo degid yaa soo degaya faacilku waa hizada dambe hizadaa soo degaysa dikriganna yaa faacilu ah gabayaagaa faacilu ah ka wax xasuusanaya waa gabayaaga waxa ku soo degayaana waa gariirka faacilkiibaa kala baydhay oo midna gariirku noqday midna gabayaagu noqday waxa qasaba inaynu jirno dikraaga xarfu tacliilan ku jirno wa kaa gabayaagu laamka ku jiray faji'tu waqad nadat linowmin hiyaabaha isla imru'ulqays weeye inan buu ka hadlayaa aada u qurux badnayd oo raggu ay ku soo dhici waayeen cid ilaalisana loo sameeyey markaasuu yidhi inantaa anigu waanu tagaayo waanu is aragnaa waan kulannaa buu yidhi iyadoo gaadh badan le baan haddana inantaa is aragnaa buu yidhi kolkaa afka unbuu ka leeyahay waan is aragnaaye waxba kama jiraan bay ahayd waxaa la yidhaha gabayaaga in badanoo in badan ka mid a adufuux cala lisaan wax la yidhaha baa ku badan waxay carabka un ka leeyihiinoo aan uga dambaynin baa jira wuxuu yidhi faji'tu waanu imid inantii inantii qaaliga ahayd baanu imid buu yidhi waqad nadad iyadoo iska siibtay linowmin hurdo u siibtay hiyaabaha dharkeegii ereyga nadad ah waxaa loo isticmaalaa marka shadka laga daayo xilnaha markay dumarku maydhayaan xinuhu wax kala hadha maaha waa wax mar qura biyaha sidaa unu raaca haddaba dharkii mar qurun bay saa iska tidhi buu doonaya inuu yidhaah kolkaas sidii xinuhunbay iska dhigtay faji'tu waanu imid waqad nadad iyadoo iska murdhisay oo iska siibtay linowmin hurdo iskaga siibtay hiyaabaha dharkeegii awey ah, mafcuulu min ajlihiga halkanaan raadinaynaa waa ereyga nowm ah kow masder wuu yahay oo naama wuu seexday nowman baa masderkeega lagu keenaa naama nowman baynu ku keeni waa kow ficilkiisiina waxa weeye ficilkiina linowmin hiyaabahaa waa nadad nadad weeyi ficilkii waa nadad mucallil wuu yahay oo sababtay dharka u siibatay waa hurdo inay seexato ayay doonaysaa oo sawka nin kule waanu imid iyadoo dharkii iska siibtay isagaba ilayn iskagama bixinine hurda iskaga bixisay hurda iskaga bixisay laakiin hurdadaasaa tu khayaanaa ahayd waxay khayaamaysay buu leeyahay ciddii iyada ilaalinaysa iyo xaafadooda xaafadooday uga dhigaysay inay seexatay mana see mana seexanayse markay seexdaan ayay dib ka soo toosaysaa buu yidhi gabayga xagga dambuu ku ishaari doonaa uu ku tilmaamayaa haddaba waxa weeye waqad nadad linawmin markaynu eegno kelmaddaa nawminihi waa masder waana mucallil laakiin shayga ay weyday waa zabankii caamilkiiba isku zaban noqon waayeen nadad waa dhersiib xilliga dharka la siibo iyo xilliga la quurinayaa ma isku daqiiqadaa daqiiqadaha aad hurudeed dhegta adee kuurinaysid iyo kaad dharka bixinaysa ama isku mid ba mise way kala horeeyaan yaa horeeya xilliga dharka la bixinayaa horeeya hurdaduna way dambaysaa haddaba waxa qasaba maadaamu nadad oo caamilkiiya iyo linowmin oo mafcuulu min ajlihigii ihi zabanka ay ku kala baydheen in xarfu tacliil lagu jiro oo linowmin la yidhahbaa lagama maarmaana halkaasuu sheekhu kaga baxay mafcuulu lahuga intii uu ugu talagalay inaynu ka aragno sharaxa ayaynu eegaynaa uu sheekhu ka soo gudbinayo walmafcuulu lahu weeye wa huwa almasderu waa masderka almucallilu cillaynaya lixadatin dhacdo ayuu cillaynayaa shaarakahu wuxuuna la wadaagay xadadka waqtan waqti ayuu la wadaagay wa faacilan faacilna wuu la wadaagay naxwi qumtu waan istaagay ijlaalan weynayn laka adiga aan ku weynaynayo oo kaleba weeye fa in faqada hadduu waayo almucallilu ka wax cilaynayaa shardan shardi hadduu waayo jura waa la jeri bixarfi tacliil xarfu tacliil baa lagu jeri naxu khalaqa lakum oo kaleba weeyi khalaqa wuu abuuray lakum dartiin buu u abuuray wa innii aniga la tacruunii waxa igu soo degta lidikiraaki xasuustaada darteed hisatun gariir baa igu soo dega oo kaleba weeyi fa ji'tu waan imid waqad nadad siibtay linowmin hurdo ay u siibtay hiyaabaha dharkeegii oo kaleba weeyi athaaliu ka saddexaad oo min almafaaciili mafcuullada ka tirsani almafcuulu lahu waa mafcuulu lahugii wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa almafcuula liajlihi baa lagu magacaabaa wa min ajlihina waa lagu magacaabaa wa huwa isagu kullu masderin waa masder kaste mucallilin oo cilaynaya lixadatin dhacdo ayuu cilaynayaa mushaarikin wuxuu la wadaagayaa lahu isaga fi zamaani zamanka iyo walfaacili faacilkaba uu la wadaagayaa wadaalika kaasi ka qowlihi tacaalaa waa ilaahay qowlkiisa oo kale yajcaluuna waxay yeelayaan asaabicahum farahooga fii aadaanihim dhagaha ayay gelinayaan min asawaaciqi danabka aawadii ayayna u gelinayaan xadara almowti geeri iyo mowd iyagoo ka baqaya haddaba xadaralmowd markaynu eegno ereygaa xadara ihi waynu aragnaa yajcaluuna asaabicahum fii aadaanihim min asawaaciqi xadara almowt xadara waa mafcuulu min ajlihi shuruudiina wuu dhammaystirtay waa la nasbiyey falxadaru masderun waa masder mansuubun la nasbinayo dukira waanan la sheegay cilatan baa loo sheegay waxa ugu wanaagsan baa la yidhi sheekha markuu wax sharxayo ereyada uu ku sharxayo kuu sharxayay ku soo qaataa dukira waa la sheegay cilatan baa loo sheegay ereygan cilatana ka warrama sheegida maxaa sabab u ah waa la sheegay maxaa loo sheegay cilatan liajli cila cilatan tanaa mafcuulu min ajlihi ah cilatan waa mafcuulu min ajlihi waayo masder way tahay mucallil way tahay dukirada waa la caamil waana waxaan doonaya waa la zamaan waana la faacil dukira waa la sheegay cilatan baa loo sheegay cilayn lijaclil asaabici asaabicda ka yeelideeda la cilaynayo fil aadaani dhegaha dhexdooda la yeelayo wa zamanuhu zamankiisa iyo wa zamanuljacli yeelidda zamanka eguna waaxidu waa mid wa faaciluhu faacilkiisu aydane sidoo kale wa faaciluhumaa faacilkoogu aydan sidoo kale waaxidun waa mid wa hum iyagu alkaafiruuna waa gaalada kuwa dhagaha faraha gelinaya ee geerida ka baqaya waa isla qoluna waa gaalada falama stuufiyad markii la dhammaystirtay haadihi shuruudu shuruudan markii la dhammaystirtay intasaba wuu iska nasbismay falow faqada hadduu waayi lahaa almucallilu ka mucallilka iyo shardan shardi oo min haadihi shuruudi shuruudahan ka tirsan wajaba waxaa waajibayaa jaruhu in lagu jero bilaami tacliili laamu tacliil in lagu jero fa mihaalu maa kii tusaalihiisa faqada waayay almasderiyata masderiyadu waa qowluhu tacaala ilaahay qowlkii ka masdernimada waaye waa aayaddan oo kale huwa ilaahay alladii ka weeyaan khalaqa abuuray lakum dartiin abuuray macka fi lardi dhulka dhexdiisa ku sugan jamiican dhammaantii waa khalaqa lakum lakum taawey masdernimadiibu waaye fa ina almukhaadabiina kuwa lala hadlayaa hum ulcilatu cillo iyo sababbay u yihiin fi lkhalqi abuurka wa khufida waa la khafdiyey damiiruhum damiirkooga bilaan baa lagu khafdiyey liannahu isagu leysa ma aha masderin masder ma aha wakadaalika kaa waxaa la mida qowlu imruulqays qowlu imriilqays imriilqays qowlkiisii ayaa la mida muxuu yidhi imruulqays ولو أن ما سعاه لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال ولو أن ما أسعى هدان كد ذالي لها لأدنى معيشة نرلك أغير هدان كد ذالي لها كمان دذاليني كفاني وإقف اللان لها ولم أطلب من ضلب قليل وحير با إقف اللان لها oo min almaali maalkiiya waxaan doonaynaa waa liadnaa maciishatin ereygaa ad walow annamaa ascaa liadnaa maciishatin laamka waxaa loogu jiray ereyga adnaa ismu tafdiil buu noqday oo masderiyadii buu waayey walow annamaa ascaa haddaanu carari lahaa liadnaa maciishatin nolol inta ugu yar haddaanu carari lahaa kafaanii waxay igu filaan lahaa walam adlub maba dalbine qaliilun wax yaroo min almaali maal ay igu fillaan lahaa fa adnaa ereyga adnaa'ihi afcalu tafdiilin waa afcalu tafdiil walaysa mana aha bimasderin masder ma aha falihaadaa sidaa darteed jaa'a wuu yimid makhfuudankii oo lagu khafdinayo bilaami laam wa mihaalu maa kii tusaalihiisa faqada waayey itixaada zamaan zaman midoobay ka waayey waa qowluhu gabayaaga qowlkiisa فجئت وقد نضات لنومين ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل فجئت وانو إمد وقد نضت إيادو سيبتي وانو إمد لنوم هرداء يي أسيبتي ثيابها نركيجي لدى الستر البابك أكتيسانو قو إمد إريق الستر قداه هو أهان شري هذا البابات بدليو dee noloshii baa miyigii laga soo wada guuray oo haddaad daah tidhaa ciddaa kuu garanaysaaba inayna garan ayaa laga yaaba ama daahan gidaarka ku yaala ayaa loo qaadan karaaba lada sitri daaha agtiisa ayaan ugu imid buu yidhi daaha agtiisa iyadoo taagan ilaa libsata almutafadil maalqabeenku inta yar uu ku seexdo intaa yarun iyadoo la soo hadhay baan u imid buu yidhi qofka maalqabeenka ihi dhar yaruu ku seexdo ayaa jiruuna iska saarin laakiin qofku hadduuna dharba haysanin oo intaa uu xidhan yahay oo qura uu haysto dee wuu iska wada saarayaa waxaa dhici karta intuu iska wada saaro inuu maryo kala huwado fuqahadu waxay baadhaan haddaad tidhaa saaxiibka xaaji garanisi maanta aan kaa ergiste ma ku seexani talow garanka kuma seexan kartid haddaad tidhaa garankaaga isi waan ku soo celiniye waan xidhaniye dee ha ku seexanin ha kaga seexanin waayo qofku markuu hurdo jidhku wuxuu sii daayaa waxyaabo fara badan buu sii daayay daalku iska saara xataa wuu nasanayaa ilayni jidh istaaran buu ahaaye wuu nasanayayo waxbuu sii daynayaa jidhku waxaa la yidhi marada lagu seexdo iyo taan lagu seexan xataa isku adkaysi maaha baa la yidhaahdaa isku adkaysi ma noqonayaan maxalushaahidkeennu waxa weeye wuxuu yidhi gabayaagu faji'tu waan imid buu yidhi waqad nadad iyadoo siibtay linowmin hurdo darteed u siibtay hiyaabaha dharkeegii lada sitri albaabka agtiisaan ugu imid ilaa libsata almutafadil maalqabeenku lebiska yaruu ku bay xidhnayd buu yidhi haddaba wuxuu tilmaamay inuu albaabka ku ag sugaysay dharkii ay hurdada iskaga saartayna xaafadooday ku sidaas sidaasuu hadalka u dhigaya xaafadooda ayay ku khaa'imaysay maxalu shaahidkeennu waa linowmin ficilka nadad ah ee ka horeeya iyo linowmin xagga zamankay ku kala baydheen oo xilliga dharka layska bixinayo iyo xilliga la hurdo ayaa kala duwan fa ina nowma hurdadu wain kaana cillatan cillaba ha ahaado fii khalci thiyaabi dharbixinta cillaha u ahaado laakina zamana khalci sawbi xilliga marada la bixinayaa saabiqun way ka horaysaa calaa zamanihi calaa zamani nowm xilliga la hurdo wa misaalu maa kii tusaalihiisa faqada waayey itixaad alfaacili faacilku inuu midoobo haddii caamilka iyo mafcuulu min ajlihigu isku faacil ay noqon waayaan sidoo kale isna waa la jirayaa wa mihaalu maa kii tusaalihiisa faqada waayey itixaad alfaacili faacilka midowgiisu qowluhu waa qowlkan gabayaagu uu tiriyey oo kale wuxuu yidhi وإني لتعروني لذكراك هزة كمن تنفض العصفور بل لا له القطر وإني أنيق أبو يري لتعروني, لتعروني وحا يقص أدقيسة وإني أنيق أبو يري لتعروني وحا يقص أدقيسة لذكراك مركان كو حسوسته هزة قرير inanay haddaan ku xasuustaba waan gariiraa buu yidhi kaman tafada siduu u gariiro alcusfuuru shimbir yar oo bellalahu uu qooyey alqadru dhibicu iyo roobku shimbir yar oo roob qooyey siduu u gariiro oo kale ayaa haddaan ku xasuusta aan u gariiraa buu yidhi inanuu jeclaaday ayuu ka hadlayey waxaa ka horreeyey beydkan sharaxeenu beydadka uu qorayo cajibtu lisacyi dahri baynii wa baynahaa falama nqadaa maa baynana saakana dahru fayaaxum baha zidnii jawan kula laylatin wayaasaal wata layaami mawciiduki lxashru ويا هاجر الليل قد بلغت بي المدى وزدت على ما ليس يبلغ الهجر waxaa tartan la geliyey qolooyinka jacaylka ka warrama gabay ay tiriyeen gabaygii ugu balaaqada badnaa wuxuuna noqday gabaygaa dhexe fayaa xubahaa zidnii jawan kula laylatin wayaa salwata alayaami mawciduka alxashru mawciduki alxashru wuxuu ku soo gebagabeeyey inanta u jeclaa laakiin ma helin oo ma guursanin wuxuu ku soo gebagabeeyey uu yidhi wayaa salwata alayaam buu yidhi sasabaadda maalmahow mawciduka alxashru bellanteennu waa qiyaamada wax kaloo nidhaa garan maaya buu yidhi bellanteennu waa qiyaamada buu yidhi oo qiyaamada muxuu leeyahay tanow maalmahan buu leeyahay kolba aan nafta wax ugu sheekaynayo wax kaloon ku idhaa garan maayo anuu dhintaye dee qiyaamadun baanu selaynaa buu yidhi cidda gar gardaranna la eegi doonaa beydkaa markii la qiimeeyey wuxuu noqday beydadka xagga xubiga marka ay ka sheekaynayaan number one-ka u qaaday iska dhaaf wa innii aniga la tacruunii waxa igu soo degaa lidikraaki markaan ku xasuusto hizatun gariir baa igu soo degaa kaman tafada siduu u gariiro alcusfuuru shimbir yar oo balalahu uu qooyey alqadru dhibicu uu qooyey mafcuulu liajlihigu waa lidikraaki ereygaa dikraa weeye waa mafcuulu liajlihigii maadaamoo tacruuni ay kala faacil noqdeen oo tacruuniina hizatun ay tahay faacilku dikraana faacilku mutakalimka uu gabayaaga uu yahay waxaa la yidhi haddaba laam ha layskaga jiro fa ina dikraa xasuustu hiya cilatu hiya cilatu curuwi lhiza hiziga iyo gariirka soo degiddeeda iyadaa cillo u ah wa zamanuhumaa zamankooguna waaxidun waa mid walaakin ikhtalafa waxaa iskhilaafay alfaacilu faacilkii fa faacilu lcuruwi eeg halkaa carwi buu kaygu qoraya carwi maaha waa curuwi fa faacilulcuruwi soo degidda faacilkeegu huwalhiza waa gariirka wa faaciludikraa xasuusta faacilkeeguna huwa almutakalimu waa hadlaha lianna almacnaa macnuhu waxa weeye lidikrii aniga xusuustayda iyaaki adiga aan ku xasuusto falama ikhtalafa alfaacilu faacilku markuu iskhilaafay ayaa khufida la khafdiyey mafcuulu min ajlihiga bilaamilaan baa lagu khafdiyey wa calaa haadaakan ayuu jaa'a ku yimid qowluhu tacaalaa ilaahay qowlkiisa litarkabuuhaa si aad u fuushiin wasiinatan iyo xarago fa ina tarkabuuhaa waa bitaqdiiri lian tarkabuuhaa laamkaasaa layskaga darsaday wa huwa cilatun cillo ayuu u yahay likhalqi lkhayli fardaha abuurkooga walbiqaali iyo baqasha abuurkeega walbiqaali iyo baqasha abuurkeega walxamiiri iyo dameeraha abuurkooga wajii'a bihi waa lala yimid maqruunan kiyoo lala xidhiidhinayo bilaami laam kiyoo lala xidhiidhinayo liikhtilaafi alfaacili faacilka iskhilaafay darteed lianna faacila alkhalqi abuurka ka faacilka u aayadda qur'aanka ah huwa allahu waa allah caza wajal wa faacilu rukuubi fuulidda ka faacilka u hinow banu aadam waa ilmo bani aadam wajii'a waa lala yimid biqowlihi ilaahay qowlkiisa jalla hanaa'uhu ammaantiisu weynaataye wa ziinatan uu yidhi mansuuban isagoo la nasbiyey lianna faacila alkhalqi faacilka khalqiga ka faacilka way abuuraya iyo wa tasyiinka wax qurxinayaaba huwa allahu tacaala waa ilaahay uun oo kan faacilkiibaa midoobay ha la nasbiya haddaba in shaa allahu tacaala cashirkeeni halkaa ayuu inoogu gebagabooday wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waaclam